وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما baxay المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ الداعية عبد السلام الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى درsigana waa dersigii shanaad waxaan ka bilaabaynaa almuctaqad الصaxiixu fi arkaani aliimaani sita kaanamaa inaan soo qaadanay laa ilaaha ila allah oo tawxiidka qeybtiisa waanu soo qaadanay qeybta labaadna waa arkaanu liimaan xadiidkii jibriil waad wada garanaysaan kulligiin markii uu jibriil uu nabiga u yimi salى اllahu alayh wasalama oo uu weydiiyey alislaamu waliimaan marka arkaanu aliimaan waa lix maxaa u dhexeeya alslaamu waliimaan culummadu waxay yidhaahdaan arrintaas waxaa taqriirinayo aada ugu xeel dheeraada shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan kitaab aad u qiimo badan weeye qofka muraajacayn kara ama aqrin kara waa kitaab iyo risaalo aada u fiican iimaankana si wanaagsan u tafsiilisay min caalimin caalim garanaya cilmiga uu ka hadlayo wuxuu yidhi alislaamu hal mar baan laba jeer baan ku celinaya marka ninka kusoo celiya xaba shukulaataa la siin insha allah haye yaa diyaara <laughs> qolyaha way maqlayaan maktabadda xaba shukaalataa isdiyaar insha allah wuxuu yidhi alislaamu wاliimaanu ida اجtamaca اftaraqa wa ida اftaraqa اجtamaca wa intaa waa tii hore wey tii looga celi haddana alislaamu wاliimaanu ida اجtamaca اftaraqa wa ida اftaraqa اجtamaca ya diyaara ayaa kusoo celin kara ya fadl mar labaad waid iftaraqa ijtamaca ayib ala kuli xaal insha allahu magaca xaba shokolaataad igu leedahay aad baad umahadsan tahay jazaka allahu khayr macnaheedu waa maxay alislaamu walimaan haddii ay meel iskugu yimaadaanna laba kala macno yeeshaan ti hal meel lagu wada sheego laba macno ayay kala leeyihiin haddii midba goonidiisa lagu sheegana waa isdhex galaano midka meesha lagu sheegay macnihiisa waxaa soo hosgelaya kii kale meesha ka maqran waa sida miskiin iyo faqiir ida اجtamaca اftaraqa wa in iftaraqa اجtamaca oo haddii alfaqiiru wاlmiskiinu haddii isku meel lagu sheegana laba macnay kale leeyihiin haddii midba gooni loo sheegana ka kale macnihiisa ayuu leeyahay marka aan leenahay haddii isku meel lagu sheego alislaamu waliimaanu iftaraqaa laba kala macno yeelanaya waxaan ka wadnaa alislaam waxaa lagu fasirayaa alacmaalu aahira acmaasha muuqata salaada soonka zakada xajka sadaqada biriga caadiga ah wax alla wixii camal qashinka haddaad meesha ka qaado muxuu soo hosgelayaa camalka muuqda soo ma wax alla wixii ilaahay loogu dhawaado oo camal muuqda ah waxaa la yidhahdaa maxay waa cibaadada daahirka ahee muuqata haddii iimaan maxaa lagu fasirayaa wixii qalbiga ku jira oo aan banaanka ka muuqanayn sida mathalan rumaynta allah tabaaraka watacaala alimaanu bilkutub alimaanu bilmalaa'ika alimaanu bilrusul alimaanu biyawmi alqiyaama wa haakada waa la fahamsoma idan ida ijtamaca iftaraqa